في السليم بالتسكين baabulicraabi haadaa kanu baabulicraabi icraabkii baabkiisii weeye terjamooyinka baabkaana afar icraaboodaa la icraabaahan nidhi afartiiba halkaanuu ku keenayaa waxa weeye maxamed ulamiin halkaanu afartiiba kugu dhigaa iyo afartoodu siday u kala raajaxsan yihiin afartiiba in la yidhaahdo baabulicraabi waxa weeye baabudaanu waa qabar mubtado maxduufaha meesha ka xadfan waana malaha midda ugu wanaagsan in loo ilaado oo la yidhaahdo baabulicraabi haadaa kanu baabulicraabi icraabkii baabkiisii weeye waa mid oo la yidhahdaa waxa xadfan waa mubtada maxaa yaele khabarka in la xadfo ma ahan liannahu maxdu faa'iida waa meesha faa'iidadu kusoo hoobaydo marka lama xadfi karo mogtay faa'iidada dhan waxay kusoo xasishaa waa qabarka haddaad tidhahdo zaydun zayd caalimu zaydun zayd caaqilun meesha dhan wax lagu fahma wey lakin zaydun keligod waxba laga garan ma marka khabarka waxaa la idhahdaa lama xadfi karo liannahu maxdu lfaa'ida waa meesha ay ku soo degato waxa weeyaan faa'iidada marka khabarkii lama xadfi kari mubtadiyaa la xadfay haadaa kanu baabu licraabi icraabkii baabkiisu weeye qowlka kalena wuxuu leeyahy maya baabd waa mubtad mubtadah lama xadfi karo maxaa yeelay waa maxkuumu calayh ama sida hadda maxamed alamiin uu dhigay waxaad tidhaahdaa waa maqsuudun lidaati daatadiisaa loo qasta qaarna waxay dhahdaan waa maxkuumun calayh waa midka wax lagu xukmina ah, mogta markaad leedahay zaydun caalimun isagaad cilmiga uxukmiday caaqilun jaahilun kaafirun mu'minun isagaad wax ku xukminahay mogta maxkuumu calayhi majhuula lama yaqaana le wax laguma xukmi karo waxaan la aqoon saa tiraa ka waran inuu gaal yaan xukmiyey qof aan la aqoon ah wax la fahmi kara maana lagu leeyay damba looqoonsa xukm loo saaco marka waa maxkuum calayhi muumin inuu yahay aan xukmiyo qofaan la garayn wax macnaa yeelamay waxaa la yidhi maxkuumu calayhigi wey mubtadaha lama xadfi karo khabarka la iska xadfo waxaa tiraa baabulcraab icraabkii baabkiisii haadaa kanu maxalu jumlana lasoo qadara khabarka markaas waa labo labadaasa isku haysta kaa ugu fiican ma garata oo naxwalo isku khilaafeen saddex waxaa banaaneed in la nasbiyo ficil maxduufa oo la yidhahdo iqra akri baabalicraabi amase tacallam baro baabalicraabi intaba la dhihi karaa aduu ficlu soo qadar oo ku nasbi kii ugu liita wuxuu ahaa in jaaro majruur lagu jaro maxduufa xaraf jeeraan rabaa oo maxduufa xaraf jeer oo maxduufa lagu jaro oo la yidhahdo undur fiiri baabilicraabi ilaa baabilicraabi bal icraabka baabkiisa fiiri i baab fa uu soo qadaray laakiin undur haddii lasoo qadaro waxa fiican waxa weye nadaradu mar hadday ku gudubto ilaa in laga dhigo markay basariyo tahay saasaa fiican marka tanaa ugu liidata tanna waa sheegno hadda waa shaad meelihii ay qiyaaska ayd xadfujani la xadfaa ka mid maahanta marka tan waa daciif jiddan baab اlcraabi haadaa kanu baab اlcraabi waa icraabkii baabkiisii raab macaani badan uu leeyahay icraabka ibaano waa la idhahda caddayn acraba fulaanu can xaajatii aa la idhahdaa hebel waa caddeeyey dantiisii idaa abaanaha waadharahaa waxaa kaloo loo isticmaalaa bimacna alxusni acrabat iljaariyatu idaa xasunad gabadhii way qurxoonaatay idaa xasunad markay wanaagsanaato waxaa kaloo loo isticmaalaa bimacnaa tagayur isbedel waxaa la idhahdaa acrabat way isbedeshay macidatulbaciiri ratiga calooshiisi way isbedeshay waa isbedeshay oo ratig inta xanuunsaday colosha looga dhegey ay yidhahdeen qabuuro meeshaana ha la geeyo awliyadaas qabrigeed haddii la ag istaajiyo waxa weya waa ka fuqa calooshii waa la geeyey fag shubana ku dhacay ratigii waana ka soo tegey hadda ka horay badhici jirta soomaa ratigii waa raystay markaasaa la yidhi waxaa u daliilta waa la iskhilaafay marka soo u raystaa la ratigaas qola waxay dhahdeen qabuuradahaas dadka ku jira ahlu waxa weeyaan ahlu tasaruf aho caloosha iyagaa raysiiye ragna waxay yidhahdeen maya waxa qabuuraha ku jira ahlucadaaba cadaabay ku jira waxa weeyaan qabuuraha dadka lagu cadaabayana waxaa sunada ku sugan jinniga insi maaha inta kale qaylidhaantoodoo maqlaay ratigu markii meeshii la geeyo qaylidhaanta maqla waa qaracay markaasaa shuban ku dhac soo ma jeedin <laughs> waana wax la ogaya qofku markuu murgoba shubma marka taasaana kule sidaasuu dhihi jiray shekhulislam mar ay yidhaahdeen qabuurahan inay awreeyihin waxaan ku garanayn fardaha marka caloosha laga xanuunsan cad taajinayo shubananta ku dhaco isku sii daayo wuu ka boodayena faras <laughs> markaasu in la cadaabayo tusayda ugeynayeen iska daayo ah. maxaa yeele taasaa sunada ku sugan tan sunna kuma sugna tan waa dalaal ah, laakiin marka waxa weeyaan waxaad tidhahdaa acrabad waa isbedeshay macidat neefkii geelaaha calooshiisii idaa tagayarat waxa adugu macnaha marka taas waa luqo in loo waxa weya ibaano in la yidhaahdo xusni in la yidhaahdo taqayur in la yidhaahdo macnaha ugu manaasibsan xagga icraabka waa laba macnood taqayurka iyo ibaanada ibaanadaana usii manaasibsan sababtoo icraabkana waxaa loola qasdaa macaani iskhilaafsan in la caddeeyo weey icraabka marka laba madhabaa ku jirta icraab meesha xoogaa sharaxa in aad loo fiiriyo weeye sharaxa un wuxuu idin dhigaayo keliya wey waxaan sheeg sheega haddeer laba madhabaa ku jirta agga isilaaxaan icraabaa la yidhahda aad in loo dul istaago wey meeshaan waa muhiim mid waa lafdi icraabku waa lafdi waa madhabka basriyiinta icraab waa lafdi siisaba marka waa lafdi hadii la yidhaahdo waa nafsulxarakaat iyo waxa way xarakaadka iyo sukuunka iyo xuruufta nafsu kuwaasa ah icraabkiiyo oo haddii la yidhaahdo jaaa zaydun aa yimid zaydun godka saaran kaasa ah icraabkiiyo saasay qabaan basriyiintu icraabku waa lafdi macnaheedu waa saas haddii la yidhahdo marka waa lafdi icraabka waxa weeye waxaa lagu leeyahay xadkiisa sheeg xadkiisa sheeg isagoo lafdiga dul yidhah waa inaad tidhaahdaa maa jii'a bihi libayaani muqtada alcaamili min xarakatin aw xarfin ow sukuunin ow xadfin saasaad leedahay xadka icraab sheeg haddii lagu yidhahdo oo icraabka oo ah inuu lafdi yahay marka madhabka aan la maro xadkiisa sheeg haddii lagu yidhah waxaad tidhahdaa maa jaa'a libayaani muqtada alcaamil waa shay loo keenay in la caddeeyo bal waxa uu dalbanayo doonaya caamilku shayga loo keenay min xarakatin aw sukuunin aw xadfin aw xarfin mid koraba ahado marka kaas marka dariiqadaasna maro xadkaasu waa icraabku inuu lafdi yahay maa jaaa maa jiia inuu saas u maa jiia saasuu asagu udhigayba لبيان مqتضى الcاamل مiن حaركaة أو xرف أو سكون أو xadف waa sidaa oo hadda markaan idhaahno jaaء زaydun aa yimid jaaء زaydun زaydun godka saaran damada saaran نafسhaa taasaa عraabka ilayhi maxaa loo keenay in la caddeeyo caamilka oo jaaء ah wax uu dalbanayo aa loo keenay soo maha min xaرakatin waa saas aw xarفina jaaء زaydaani aa yimaadeen azaydani alifta ku taagan maxaa loo keenay in la caddeeyo jaaa ficilkaas ah caamilka ila isaga ahe wax uu dalbanayo oo godkiya alifkaasa exraabka nafsigiisa ah aye ow xadfin dhe ow sukuunin dhe ow sukuunin zaydun lam yaqum lam yaqum miimka sukuunka saaran maxaa loo keenay in la caddeeyo waxa uu dalbayo caamilka oo lam ah caamilka oo lam ah waxa uu dalbayo soo ma jeedin lam yaqum ow xadfin waxaa tidhi zaydu zayd lam yaksha ma baqin lam yaksha alifka maxaa loo xadfay in la caddeeyo caamilka oo lam ah waxa uu dalbayo in la caddeeyo marka waxa weeyaan maa jii libayaani muqtada alcaamil min xarakatin aw xarfin aw ad aw sukuunin aw xadfin saasaa la yidhahdaa icraab waa haddaan idha icraabku waa lafdi madhabka kuufiyiinta haddaan marno oo ah icraabku waa macnawi maxaa la yidhahdaa waana madhabka ay maraan dadka wax icraaba wax alla waxaan icraab ku socono dha madhabkii kuufiyiinta waxaa la yidhahdaa tagayiru axwaali awaakir اlkelimi liاkhtilaafi اlcawaamil اdaakilati calayha lafdan aw taqdiiran dil waraa icraab sheekh calaa madhab اlkuufiyiin waxay leedahay taqyiiru axwaali awaakir اlkelimi liاkhtilaafi اlcawaamil اdaakilati calayha lafdan aw taqdiiran marka waxa w raabkii waa maxay jaa zayd horta zayd uu iska ahaa mawquuf uu ahaa intaan lagu intaan waxa weeyaan caamil kala gelin zayd caamil hore ka soo geli jaa zaydun hadda zaydun aakirkeedu soo isma bedelin waa isbedele awel waa waqfisanaa waa reebanaa marka caamil hore ka galo isbedeli isbedelkaasa la dhi ama calaamadda saarano zaydun ah waxay leedahay calaamad weeyo iraab rafca la yidhahay tusayda ee maan raabki maa waxaa leedahay jaa zaydun iyadoo ah caamil kale keen ra'aytu zaydan hadda zaydan waa isbedeshay akhirkeedu soo maha inta rafca iska soo bedeshay nasbatii isbedelkaas aa ah, la ilahay leyn raab amaa zaydan calaamada nasbada saaran nasbadii maahane waa calaamadii nasbada tusi jirtay marartu bizaydin waa isbedesha hadda delki akhirka waa isbedelay maadaama caamilka isbedelay isbedelkaasaa ah, la ilahay leyn raab amaa waxa wey zaydin xarakada saaran kasrada waa calaama ee maana iyado raab welidaas saa jare calaamaad marka la leeyahay lirafci arbacu calaamaat alaa madhabi man alaa madhabi kuufiyiin ilaa iyaga waxa waaan qaba adamatu ay ku leeyihin ah, damadaanu waa calaamad ama basiyiinta calaamadba ma leh arab ah, calaamad maba leh haddii waxayn kelmadan damo aqilka laga saaro siyadaasa iraabkiiya haddii wow la saaro aqilka jamcu salimna wowdaasa iraabkiiya haddii alif galaana alifka laftiisa icraabkiiya ah, afcaal khamsada nuuntu markay ku taalo nuuntu subutunuunka asagaa icraabkiya maxaa calaamad keena le waaba icraabka laftiisii ah, marka calaamad dhihi maayaan labada madhab sidaas ayay kala yihiin mhm. marka icraab waa nuucaas icraab waa nuucaas raab de waxaa kasoo horjeeda albina bina luq ahaan waa wacu shayin calaa shayin calaa sifatin yuraadu biha hubuut bina waxaa la ihahdaa wacu shayin shay in la saaro calaa shayin shay kale korkiisa calaa sifatin yuraadu biha hubuut layskuna saaro qaab la doonayo inuu sugnaado markii masjidka la dhisayey derbiga dhagaxa dhagax la saaro waxaana laysku saaray qaab la doonayo inuu sugnaado derbigaas markaa darteeda shamito quyana loo dhex maray soo ma jeed markaasaan salafkaar isku dhegey kaasaa binaa la yidhahdaa wadcu shayin calaa shayin calaa sifatin yuraadu bihaa ahubuut taasaa la yidhaha binaa waa luqada xaggeeda laakiin istilaax ahaan laba madhabaa ku jirta labadii madhab kala marayaan oo basriyiinta iyo kuufiyiinta madhabka horeeto binaagu waa lafdi xadkiisu marka wuxuu noqonaa maa jii'a bihi laa libayaani muqtada alcaamili min shibhi اlicraabi walaysa xikaayatan walaa naqlan walaa itbaacan walaa takalusan min sukuunayni waxay idhahdeen waa wax aan caamil keenin ah, kayfa weligeed fadxadaas iska saarantay mota caamil ma keenin caamil kastood gelido kayfa taasaa saarmaane man hadda sukuuna saaran soo maaha caamil rafci haddaad ka hormarido mid nasbiya haddaad ka hormarido mid jera haddaad ka hormarido man sukuunkaasaa saarmaana marka waxaa la idhahdaa waxa weeyaan maa jia laa libayaani muqtada alcamil waa wax la keenay oo aan loo keenin caamil inuu dalbanayo oo min shibhi iraab iraabka u dhex eh. sukuunkii xarakaadkii o dhan wey walaysa xikaayatan xikaayana aan ahayn oh, ilaa kelmadaha waxa weya ayagoo muxora mararka gaba xikaayo waxa weya ay xarako loo saara xikaayana maaha walaa naqlan xarafkan xaraf kale kaleeta lagama soo rarin naqliga waxaa sameeya maraa xaraf xarakaysa xaraf kale loo hara naqlina maaha walaa itbaacan raacsiinna maaha waxa weeyaan mara waxaa la samaynaa xaraka kelimaddan kasra la saara aa loo saaraya kelmadda ka horeyda hoos dhigneeda la leeya waa itbaac raacsiin waa la sameeyaa walaa taqalusan min sukuunayni mana ahan wax taqalus uu keenay midna intaas midna waa inuusan ahayn kaasi waa madhabka basriyiinta madhabka kuufiyiinta waxa weeyaan ayaga waxay leeyihiin binaa waxaa la dhahdaa luzuumu aakililkelimati xaalatan waaxidatan ligayri caamili waxaa la idhahdaa luzuumu aakir اkelime kelimadda aakirkeedaoo laazima xaalatan waaxidatan xaalad keligeeda xaalad keligeeda ligayr caamil xaalad keligeeda hadda man haddaad caamil rafciya ka hormarido man uu ahaana caamil naصbiya haddaad ka hormarido man uu ahaana caamil jara haddaad ka hormarido man uu ahaana mana ahan macnaheeda hal caamila gala saddexda waa gala marka waxa weeya lزuم aakir اكلمaةi xaalaة waaxida لغayr caamili لغayr caamili maxaa looga اxtiraazaa subحaan الlahi oo kale subxaan الlahi weligeed nuuntaasu فadxadaasa saaran mabnina maha waa mcr maxaa dhacay caamil kale maba galaba mafciilu mطlqnimay ku nasbisantah weligeed caamil kale ma galo usabixu الlaha subxaan الlahi wey waa ismu msder msder maaha waa ismu msder ilaa ismu msderka waxaa lagu yaqaanaa ficilka xuruuftiis yaaba qaybu ka maqanta msderka laakiin xuruuftii ficilka waa in laga wada hela marka waxa weye usabixu llaha tasbiixan ay noqonaysa masderku ma laandhihina waxa la yidhi subxaana allah subxana allah marka weysu masderi masder maaha subxaana masdernimadaasa marka weligeed mafcul mulnima lagu nasbiya mabni maahane hal caamila gala marka liqayri caamili saasuu ku leeyahay waa kelimada aaqilkeeda xaalad iska laazimayda mana ahan waxa keenay hal caamil inuu galo caamilyaal kala duwan waa gelayaan wa maca daalika haddana ma isbedelay aaqilku walaa tilaalin cilo darteedna aakirku sidaas uma laazimin hadda alfata caamil rafciya haddaad ka hormarida alrafata u noqona caamil nasbiya haddaad ka hormarido alfata u noqona caamil jari haddaad ka hormaridana alfata u noqona muxuu aakhirku hal xaalima u laazimay ictilaal cilada darteed marka mubni maaha kaasu aakhirku hal xaalo waa laazimeen lakin sababta u laazimeen waa maxe waa cilo daraaddeed cilo daraaddeed halkan faa'iida uu keenay wuxuu yidhi wa awalu man wadaca naxwa wajacala alcraaba fi lmasaaxifi yuu ahaa qof igu horreeyey oo naxwadejiyey oo musxafyaalka yeelay yaa ugu horreeyey abulswad addu'ali ataabici albasriyaa ugu horreeyey qof naxwadejiya taabicigaas ugu horreeyey cali bnu abi aalibaa amray wuxuu maqlay waxa weeyaan mid akrinaya qaari ana allaha ana allaha bariiun min almushrikiina warasuulihi mid akrayo ma warasuulihi marka maxay noqone ana allaha beriun wuxuu beri allah ka yahay min almushrikiina iyo wa rasuulihi saasay noqonay macno weyn oo qaladaa ka imaana soo ma jeedid taasuu inta ka murgay uu yidhi dadka waa in qawaacid loo dejiya marka ilaa qaladku imaanayey waa markii muslimiintu ay furteen dhulkii ruum iyo faris ruum iyo faris labadiiba carab maaha reer farisna waa nimankan waxa weya iiraantaho farisiintu waa cajabi khatara kuwii waxa wey reer ruumna waa reer yurubay ahaayeen labadood midna carab maahayn marka taas waxay keentay muslimiintii waxaa carabtii ka batay ajamigii ajamigii iyo mar haddii la islaamana dadku isma kala xigaan oo waa waxaan ula jeeda macnaha waa isdhex gelaya awal ilaa waa la kala xirnaa waktigii gaalnimada qabiil walbaaba iyo qoys walba iyo dawladoon meela u xirreed muslimiintii walaalay noqdeen waa la isdhexgalay carab iyo ajami khalaas markaasa waa la arkay luqadii oo baaba'ayda marka oo ajamigii ay qaldayaan kadibna carabtii aruurtii u dhalatay ay ajamigii ku dheehmeen oo ay qaldeen luqadii markaas ayuu dejiyey waxa weeyaan naxwada markaasuu dejiyey marka qaabku u dejiyey iyo calaamaduhu say ku bilowdeen iyo kadib waxaa ku xigay khaliil ibnu axmed alfarahidi waa sheekiisiiba weyn markaasaa ah xoogaa sii kordhiyey xoogaa fiican ku soo daray kadib markaas iska fafto siiba wehiyaaba yimid oo arday u noqday axmed waxa weya khaliil ibnu axmed markaasaa naxwadii salka dhigatay wain turid an tacrifa acraaba litaktafi fi nudqi ka sawaaba wain turid haddaad doonaysid an tacrifa inaad garato alicraaba icraab inaad garato litaktafii inaad raacdo darteedna aad u doonaysid fii nudqika dhawaaqaaga dhexdiisa aad ku raacdo asawaaba saxda fa innahu icraabkii yajrii waa soconaa birafci goduu ku soconaa uma aljari hoosdhiguu ku soconaa wa nasbi kordhiguu ku soconaa waljasmi jasmu ku soconaa jamiican dhammaan xaale ay yihiin afartuba wain turid haddaad doonaysid an tacrifa inaad garato alcraaba icraab icraab waxa la yidhaahdo inaad garato haddaad doonaysid ayuha saa'il ardaga weydiinayo mar kastaba mukhaadabka waxay uu ku dhacayaa yidhaahdeen horay tii uu soo yidhi yaa saa'ili can ilkalaami اlmuntadim xaddan wa nawcan wa ilaa kam yanqasi yaa saaididii ku wada marka ah, marka khidaabka ardayga wax weydiinayo wey in turid ardayahow haddaad doonaysid an tacrifa inaad garatood barato alicraaba icraab litaktafiya inaad raacdo darteedna aad u doonaysid fii nudqika dhawaaqaaga dhexdiisa aad ku raacdo asawaaba sida saxda ah فإنه إعراab يجري waa soconaa birفci god ayuu ku soconaa ثuma اljri hoosdhiguu ku soconaa والنصbi kordhiguu ku soconaa واljسmi jsmu ku soconaa jamiica dhamaan xaala yihiin labadan bayd macnahoodoo khulaasaa waxay yihiin daad rabto إعraab inaad barato ujeeddada aad u doonaydaana ay tahay inaad raacdo waddada saxda litakhtafiya inaad raacdo darteed aad u doonaydid فيi marka asawaaba labaa kuu bannaan inaad taktafiya ficilkaas mafcuul uga dhigto oo tidhahdo litaktafiya inaad raacdo asawaaba dariiqa saxda ah. fii nudqika dhawaaqaagana aad ku raacdo waa mid dhawaaqidaada aad dhawaaqayda aad ku raacdo iyo inaad mafcuul soo qadarto litaktafiya alcaraba carab inaad raacdo fii nudqika ku dhawaaqidaada asawaaba aad ku dhawaaqaydan aad ku raacdo asawaaba markaa mafcuul waxaad uga dhiga nudqi maserkaas faacilkiis waa u idaafaysay mafcuulkiisiina waa kana mafcuulkiisiina waa kaasa tktafina mafcuulkeedu waa maxduuf saasaas hadhow raabeen fainahu icraabkii birafci yejri waa soconaya yejridaasa khabaru inaa ah. birafcidaanu yejrid ku tacalluqe fainahu icraabkii yejri waa soconaa birafci godow ku soconaa uma ljri marka waa dariiqadii basriinta dariiqadii basriinta wey icraabka dhamoo laguu sheegaa ma ahan rafcada inuu calaamad ay u tahay rafcaba weeye icraab wejer weeye nasbo weeye jasmo weeye marka icraabka iyaga naftooda ah dariiqadii marka basriyiintu maraya isagu dariiqadii basriyiinta ayuu mara isagu baabulicraabi baab dib dambe ugu laabamayna axyaabtiisa imisaan soo wadi waxa weeyaan idin kale ka soo baxa maalin walba khalaas ka soco wain turid wain turid alwaawu lilisinaar turid ficlu shardi majzuumun bin wacalaamatu jasmi assukuunu wa faacilu damiiru wain turid alwaaw lilisinaad in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawaalu ficlu shardin watani jawaabu wa jazaau mabniyun calaa sukuuni lahi maxal lahu min alicraab turid ficlu shardi majzuumun biin wa calaamatu jasmi asukuunu wa faacilu damiiru mustatin wujuuban taqdiiruhu anta an tacrifa an xarfu masderiyin wa nasbin tacrifa ficlu mudaaricun mansuubu ban almasderiyin wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fii aakhirihi وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت الإعراب مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والالف للاطلاق اعرابا الف waa للاطلاق والجملة من الفعل oo تعريف ah iyo والفاعل oo anta ah في تأويل مصدر مفعول به تريد والتقدير وإن تريد معرفة الإعراب معرفة مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره macrifata mudaaf alcraabi mudaafir majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi litaktafiya allaamu laamukey waa dariiqu inaad tirahdo waana sida ugu fiican iyo inaad tirahdo allaamu xarfu jarin wa tacliilin labaduba waa sax al xarfu jarina waa too masderka aan dhalaali doonay jari laamukeyna waa too ficil ka dambeeda waa midda amr mudmaraa lagu nasbi jiray allaamu laamukey taktafiya ficlu mudaaric mansuubun bian mudmaratan jawaazan bacda laamukey wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha min duhuurihaa اشتغاaل المحل بسكون ضرورة استقاaمة الوزن waxa weya تkتaفiya waa ka muuqale yada نصب waa laga muujiya maahan cilo darteed looguma qadarin laakiin waزنka islaaxintiisa darteeda loogu qadaray maanta وفاaعلhu ضمير مsط وuجوبا تقديرهu أnت wljumlau min alficl oo taktafiya ah wlfaacil oo anta ah fii tawiili maslin majruurat bilaami wa taqdiiru liqtifaaika liqtifaaya laam xarfu jarir iqtifaa ism majruuru bilaam wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii akhirihi aljaaru wlmajruuru mutacaliqu bituri iqtifaai mudaaf wlkaafu mudaaf ilayhi min idaafati masderi ilaa faacilihi mabniyun cala alfatxi fii maxali jari fii nuqika fii xarfu jarir نطق اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالتقطفية نطق مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة المسر إلى فاعله مبني على الفتح في محل جر الصواب مفعول به النطق منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والألف للإطلاق mid kale inay banaanta ku sheegay asawaaba inaad taqtafiyo mafcuul uga dhigto labadaba kuu banaa فإنه الفاء رابدة للجواب إن حرف توكيد ونصب تنصب اسم وترفع الخبر ولها الضمير متصل مبني على الضم في محل النصب بالرفع الباء حرف جر الرفع اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بما بعده قضاء متعلق يجري الضم هل كسوليك ثم حرف عطف بمعنى الواو طبعا ترتيب مفائدين وبمعنى واو مانتا الجر معطوف على الرفع والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره والنصب الواو حرف عطف النصب معطوف على الرفع والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجسم الواو حرف عطف الجسم معطوف على الرفع والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره جميعا حال من الرفع وما بعدها جميعا حال من الرفع وما بعدها منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة في آخره يجري فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الإعراب هو يعود على الإعراب والجملة من الفعل أو يجري هي والفاعل هو في محل في محل رفع خبر إن والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل يجري والجملة ضنا من إن واسمها وخبرها في محل جزم بإن جواب شرط والجملة وهدنا من فعل شرط وجوابه لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة